asabcu asabcu miya idin qomi sabcu sheekh nuur maxaa kuu qoran بسكون السين سبع w السبع بالضم w أحسنتم meeشha مxuu noo qor anaga ma taqaanaa السبع todobay noqotay hawsh waa halowday السبع baabu kat baabu dakaati اlati tii gowraceed ayuu baabkan u baab yahay qad nayaba uu miciyeeyey asabcu dugaagga bahiimadii iyo xoolihii uu muxuu ahaa miciyeeyey ama uu qaniinay dugaaggii ama dhurwa ha noqdo ama libaax ha noqdo ama wix la midka ah xaalkeeda iyo xukunkeeda muxuu noqonayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar kun afar boqol iyo sideed iyo afartanaad xadiidka afar kun afar boqol iyo sideed toddobaad ah waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alي ramat abarna moxamed bashar bundar wa iqatu xaafid can moxamed bn jacfar wagundar wa iqatu saxix kitaab qaala xadaثana shucbat waa imaam keni qaala samictu waxaan ka maqlay xaadir ibn almuhaajir albaahiliy waa maqbuul qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay sulaymaan ibn yasaar alhilaali wa iqatu faadil axad اlfuqaءi sabca fi cahdi الtaabiciin yuxadiثu sulaymaan oo ka warramay can zayd ibni haabitin saxaabiga jaliilka ah muxuuah weliba reer ansaareed ahaa zayd ibnu xaria waa taqaanaan waa zayd ibnu maxamed ninka la jiray oo nabigeena calaih slat slam uu xoreeyey mowlaa rasul lah sl xibuhu usaamana uu ahaa ibnu xibihi zayd ibnu haabitna waa ninka muqriga oo qaariga ahaa oo weliba qur-aanka jamcintiisa labada jeerba ka qayb qaatay can zayd ibni haabitin radia allahu taala arda an diban yey dhurwaa maahan waa dib waa yey ayaa nayaba micyeeyey fii shaatin neef ari ah kow fadabaxuuha waxay ku gowraceen bimarwatin dhagax la kala dilaaciyey amaba carab ayay ku ay ku gowraceen farahasa اnebiyu nabigeen wuxuu rusqay sal slam fii akliha in la cuna oo muxuu ahaa neefkaas uu miciyey amaba uu caliyeeyey amaba uu dhaawacay rwaaga iyo libaaxa iyo wix la midka ah wax saamayn ah ama dhibaato ah ay u keenaysa in hilibkiisa la cuna ma lahan weeyaan sidoo kale yaydina waa lamid haddii ayada oo nool lala kulma oo la gowraca waxaa suuragal marka meelihii micyihiisi ay ku yeeleen in meelaha muxuu ahaa min baabi tanazuh iyadoo muxuu ahaa la yaro kohona wayaaba caliyadiisi waxyaabahaas in inta ayada ah xagga laysaga tuurana waxba dhibaato ma lahan ama caafimaad ahaanba ataa ishkaal ma lahan weeyaan amaba waa wax haboon baabu dikri mutaradiyati fi اlbi'ri alatii laa yuusalu ilaa xalqiha baabu dikri اlmutaradiyati neefka ku dhaca amaba ku wilwilooma fi lbi'ri ceelka allatii ceelkaaso laa yuusalu aanan la gaaraynin ilaa xalqihaa wareegeeda amaba qeybteeda hoose aan la gaaraynin neef ayaa wuxuu ku dhacay meel muxuu ahaa xalqihaa cafwan xalqiga waa meesha laga gowracay cafwan waa gowraci neefka wuxuu ku dhacay meel buu ku dhacay neef geel ayaa ceel ku dhacay kaba soo qaad in la soo bixiyo isagoo caadi ahna suuragal ma aha marka in la gowracana waa la rabaa uusan baktinin marka maxaa la samaynaya baabu dikri baabu dikri almutaradiya neefka ku walwilowma ku dhacay fi lbeyri ceel allatii ceelkaasoo laa yuusalu ala gaari ilaa xalqiha cafwan baabu dikri mutaradiya tan ku walwilowntoo ku dhacday fi lbi'ri ceel allatii taasoo mutradiyadii wa damiirka wuxuu noqonayaa allatidaas waxaa weeyaan waxaa loola jeedaa muxuu ahaa allatidaas ay ilmutaradiya weeyaan tan ceelka kuwilwilanto ku dhacday allatii taasoo laa yuusalu aanan la gaaraynin ilaa xalqihaa dhunteeda meeshii laga gawraci laha aan la gaaraynin waay xadiidka afar kun afar boqol iyo sideedaad waa xadiid daciifa qaala imaam nas ali amatla abana yacqub ibn rahim dawraqi waa iqatun xaafid qala xadana cbdiraحman mahdi waa imaamkii can xamaad ibni slmة wa iqaة caabid can abicushara abilcushara miya idiin qoran abulcushara abulcushara waxaa weeyaan addaarimi albصri waa majhuul can abihi aabihiis aabihi waa malik ibnu qaxam malik ibnu qaxam التmimiي waa abu cuشhara aabihii weeyaan addaarimi waa saxaabi jaliil ah radia الlahu taala a qal wuxuu yihi saxaabigaas qultu waxaan ya rasul rsulka allow amaa takuunu miyayna noqonaynin aلdakaatu gowraca ilaa fi اlxalqi dhuunta ma oyna meel kale miyayna noqonaynin iwalabati iyo meesha laga dhuundhabo geela makaanu naxri ayaa labada la yihahda halkaas muxuu ahaa lagaga dhufta toorida ayaa labada la yidhahdaa allabati mowdicu naxri weeyaan qaala wuxuu yidhi rasulkeen sal slm low acamta haddii aad durta fii fakadihaa fakhidihaa bowdadeeda haddii aad durta ood muxuu ahaa toori amaba waran amaba maa ilaa daalika aad ka durta la ajza'aka uu ku gudi lahaa oo gowrac u noqon lahayd muxuu ahaa xadiidka waa daciif laakiin imaam anasaa'i marka fiiriya fiqigiis meeshu joogo wuxuu ku leeyahay haddii eh, si ahaanba loo baneey in meel alle meesha raba laga gowraca neefkii marka kaaga dhaca ceelka min baabi owla oodan dhuuntiisa gaari karin halkaasuu imaamka u soo caleyh raxmatullah laakiin daliilkaas waxaa kaga sii dhow maadaama kan daciif u yahay neefkii cararay oo cidoodoobay oo siduu noo imaan doonto la gaari waayey maxaa lagu sameey in la toogtay noqotay in la toogta meesha laga gaari karaba luka laga gaaro madaxa laga gaaro dhuunha laga gaaro wamaa ilaa daalika kanna waxaa weyaan in looga qiyaasan karo qiyaasan karo waa suuragal hadiiba nafta ay ku jirta oodna la soo saari karin ya ah. ah. ceelkiisa kuma dhicin lakin wuu nooli weli waa isagoo noolo marka isagoo noola in la gowraca la rabaa hadduu ku bakti gormaaha isaga laakiin wuu nooliya neefkii nas kuma cadda meesha dabcan oo xadiidkan waa daciif laakiin waxaa laga qiyaasan karaa imaamkana uusoo deliishan lahaa saan isleeyahay isaga saxiixnima usoo qaata xadiidkae in majhuula ku jira neefkii cararay waa suuragal wallaahu aclam wallahu aclam annaga hadda xoolo ragnimadaas hadda xoolo lagu gowraca inta qabtaaba iska yarba ya neefkii oo ka jarjararoo bac ku jiro in la keena ma oyane ilmaha waaba sasayaan hadda xilligaan joogo neef ayaan keenaya gowraca waa baab kaleba waayahay baabu dikri munfalita baabu dikri munfalita neefka baxsaday ama baxsatay xayawaanka baxsaday allatii taasoo laa yuqdaru calaa akhdiha in la soo qabta oo la gowraca amaba la dhuundhaba aanan la awoodin ayuu baabkan u baab yahay baabu dikri munfalita midda baxsatay allatii taasoo laa yuqdaru aanan la kari karin calaa akhdiha in lasoo qabto sida la yeela baabkan baab yahay see loo gowric xadidka afar kun afar boqol iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai alي mt abarna ismacil mascuud aljaxdari waaiqa qala xadaana khaalid ibn xad hujaymi waaiqatu dabt can shucbat waa imaamkii can saciid masruuq saciid masruuq waa sufyaan thawri abihi waaiqa can cabaaya ibn raafic cabaaya ibn raafic waaiqa can raafic bn khadiijin saxaabiga jaliilka radi allahu ta ansaari weeyaani qala wuxuu yihi raafic qultu waxaan ya rasul rasulka allow innii aniga ama inna annaga laaquu kuwa la kulma alcaduwa cadowga hadan berri ayaan nahay berri hadduu ilaahay qadaro cadowgeenna iyo gaaladii ayaan jihaad kula kulmi doonaa walaysa ma ahan macanaa la jirkanagana muddan wax toori ah ama midi ah oo wax lagu bireeyo ma wadanno qaala wuxuu yidhi rasulka sal slm maa anhara wixii daadiya addama dhiiga oo wadukira lagu xusa ismullaahi magaca alla caza wajalla fa kul cun oo horaanna banaanayd in la cuno dhurwa haddii aad tori aad ku dhufato maya abadan waxyaabihii in la cuno bannaanay weeyaan kow maa khalaa wixii ka soo hara assinna iligta iyo dufra iyo dufura iyo cidida cilladan waan soo marnay qaala wuxuu yidhi fa asxaaba rasuulah nabiga alla wuxuu haleelay u helay nahban ay haniimatan nahbiga caadiga ma haniima loola jeeda dhaca caadiga maahan fanada waxaa cararay marka baciirun riti ayaa marka isdeeyey oo lasoo qaban waayey faramaahu rajulu nin baa ku turay bisahmin leeb amaba gamuun ayuu ku turay ama alaar waaa tiahdaba faxabasahu kadibna wuu xabisay oo wuu riday wuu riday faqaala wuxuu yihi rasulka sal slm ina lihadihi nacam nicmooleydan iyo xoolahan ayay u sugnaatay aw amaba qaala wuxuu yidhi alibil ee geele ah awaabida kuwa dugaagooba oo ka awaabid ilwaxshi duurjoogta iyo sida muxuu ahaa dugaagta ay noqdaan oo kale amaba muxuu ahaa cidoodka oo kale awaabida kuwa duurjoogooba ka awaabid ilwaxshi cidoodka oo kale noqda faman halabakum ama faman halabakum wixii idinka adkaado ood awoodo weydaan oo minha iyada ka mid a ah fafcaluu bihi ku sameey haakada sidaa ninkan u yeela yeela weeyaan oo toogta saasuu nabigeena amar ku bixina sal la sl xadidka afar kun afar boqol iyo tobanaad markaa waxay noqotay dugaagtii oo kale sahmiga lagu tuuraayey muxuu ahaa eeladii iyo ama garanuugtii iyo wixii lamidka aha unbay la mid noqonaysaa xadidka afar kun afar boqol iyo tobanaad waa xadiid saxiixa qala alimam nasai alي mt abarna camr bn cali flas wa iqat xaafid qala xadaثna yaxya bn saciid اlqaطan wa iqat habt qala xadaثna sufyan الthawri wa iqat habt xuja wa amiir اmuminiin fi xadiid qala xadaanii abi abihi waxaa weeyaan saciid ibn masruuq اthawri wa iqa can cabaaya ibn rifaaca wa can raafic bn khadiijin alansaari radia allahu taala ada wuxu yhi raafic bn khadiij qultu waxaan idhi yaa rasu rasuulka allow ina anaga laaquu waxaan la kulmaynaa alcaduwa cadowga adan beri walaysat maahan macana la jirka anagana muddan wax toori ama midee ma sidano qaala wuxuu yidhi nabigana sal slm maa anhara wixdaadi addama dhiigga ukira smlahi magaca alla lagu xus caza wajal fakul cun weyaan laysa aanan hayn asina iligta iyo wadufra iyo cidida wasew waxaan idinkaga warramayaa arrinka isaga cilada keentaan idinkaga warramaya ama sinu iligta miya facadmun waa laf laftana waxaa weeyaan jinniga ayaa loo raashin saaraa o ilaahayba muxuu ahaa raashin u saaro oo ka cuntayo wa dufru cidida miya famud alxabasha niminka xabashadaha oo gaaladaha in la khilaaf liisfaray ayay mxuu ahay wax ku qasho oo wax ku marjiyo oo ku ceejiyo fa asabna kadibna waxaan la kulannay nahbata ibilin geel haniime ah aw hanamin ama ari fanadda waxaa ka carar minha xaggeeda oo ka durjoogooba baciirun riti marka meesha uu yidhi marka fa asabnaa nahbata ibilin aw hanamin oo hanam marka meesha waxaa ka saara ma taqaanaan waxaa ka saari fanadda minha baciir ari marka baciir baa ku jira meesha kuma jira faramahu rajulin baa ku turay bisahmin leeb faxabasahu kadibna wuu xabisay faqaala rasul wu sl slm ina lihadihi اibil geelan ayay u sugnaatay awaabida kuwa duurjoogooba ka awaabid اlwaxshi dugaag mxuu ahaa ugaarta kuweeda duurjooga duurjoogoo kala noqda ina lihadihi اibil geelan ayuu u sugnaaday awaabida kuwa duurjoogooba ka awaabid اlwaxshi ugaarta duurjooggeeda oo kale faida alabkum hadduu idinka qaalib noqdo minha iyada aggeeda hayan shay ood kari weydaan inaad soo qabataan ad gowracdaan amaba aad xataa soo qabsataanba xataa mararka qaar ayadoon gowrac laga rabin ayaa in lagu dhaqda la rabaa oo muxuu ahaa la rarto oo la iibsado oo maa ilaa daalika marka laakiin wuxuu waaba kaa carray haddii aad si kale kusoo qaban weydaan fafcaluu bihi hakada saan ku sameey oo dishi marka wasaa u qabsada wasaa muxuu ahaa lagu cuna saasuu nabigeena amar ku bixina sala allahu calayhi waaalihi wasalam waaya xadيث afar kun afar boqol iyo tobani koobaad waa xadيث صaحيixa qala الimam النسي عليه رحمة أخبرna إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي ويا الجوزجاني وثقة xافظ رمya بالنصب قال xدثنا عبيد الله بن موسى العبسي مولاهم ثقة وكان يتشيع قال أنبأنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيع وثقة تكلم فيه بلا حجة عن منصور بن المعتمر وثقة ثبت عن خالد بن خالد بن مهران الحذاء وثقة يرسل عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي أسماء أبو أسماء الرحبي وعمر بن مرثد الدمشقي وثقة عن أبي الأشعث وحديث كود إيراد موجود ونازل مركب عن أبي الأشعث وشراحيل ابن آده آده آده وين آده شراحيل ابن آده وين أبو الأشعث كاس والصنعاني وثقة عن شداد بن أوس الأنصاري saxaabiga jariirka radia allahu taala qala wuxuu saxaabigaas samictu waxaan ka maqlay rasul baan ka maqlay sal slm yaqul isagoo leh ina allaha alweyne caza wajal kataba wuxuu waajib yeelay alixsaana in samafal loo sameeyo ixsaan calaa kulli shayin shay la arka oo lala dhaqma inaad si wanaagsan lagula dhaqmo ama si wanaagsan loola caamilo laloo tacaalo faidaa qataltum haddii aad wadilaysaan ama dilaysaan faidaa qataltum haddi ad waxdishaan ama wax dilaysaan fa axsinuu oo wanaajiya alqitlata dilitaanka wanaajiyo waidaa dabxtum adeed wax gowracaysaan faaxsinu wanaajiya adabxa gowraca walyuxida afeeyo oo hallisa axadukum midkiin idaa dabaxa goortuu gowraca shafratahu tooridiisa iyo midadiisa ha afeeyo walyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu gowraciisa u raaxeeya saasuu nabigeena amar ku bixina sala allahu calayhi waali wasalam marka qofka muminka daa'iman waa inuu ahada muxsin waa inaad ixsaan samayso adiga naftaada ixsaan u samay cibaadada alla ixsaan ku guda muminiinta markaad la tacaamuleysa ixsaan ah masaakiinta dhan walba ixsaanka adigaa ku noqdo iyo shayga in la qurxiyo oo la samafalka aad xigto mar kaste laba arrimoodoo nabigeena si gooni u tilmaamay wuxuu leey qofka haddii qof la dila oo maxaa loo dilaa bilaash in loo dila iyada meesha kuma jirto laakiin qofkii xad ayuu galay lagu dilo ayuu galay kaba soo qaad qof ayuu dilay oo in la dila ayuu mutay axsun اqitla diritaanka wanaajiya oo qofkaas silcinina xaalado laga soo reeba jirto oo ganaax gooni la saari xaaladaha waa taqaanaan inama jazaء اladiina yuxaaribuuna اllah warasuulahu wayascuuna fi اlardi fasaadan an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaطaca aydihim waarjulhum min khilaafin aw min fawmi اlard kuwaas marka waa xaalad gooni ah waxaa kaloo xaalad goonida ah azaani اmuxsan qofka zinaystay oo weliba mxu isaga oo muxsan ahoo meher islaam iyo guur islaam ku muxuu ahaa galmooday oo muxuu aha khayr ku gaaray kadibna baddaan ku dhacay isna waxaa weeyaan cuquubo gooni ah waxaa kaloo la mid ah qof waxaa weeyaan isaga aljazaa min jinsi alcamal saas wax u dilay ninka yahuudiga ahaa oo inta dhagax soo qaatay gabar yar dahab ay wadatay inta dahabkii ka dhacay inay sheegta ka baqay kadibna dhagaxii intuu u qaatay madaxeedii burburiyey isna sidii yaa la yeelay radda rasa jaariya xaalado noocaas ah, oo gooniya ah, waxaa jirta oo ka baxaysa laakiin asal ahaan qofka marka la dila in si qurux badan loo dilo oo naf si degdeg loo dhaafiyo saas ayaa laisfaray sidoo kale waxaa la a ah, waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa markaad gowracaysaana ama dabxa gowraca waxaa weeyaan wanaajiyo oo ha ka dhig sida xalan ka hadlaynay qolyaan xabashada saa yeelaano maxua neefka ariga ay haynayaan yacni muddo aad u dheer geel ayaga ma baqashaanbe marka loodan saas oo kale sax ma ahan markiiba in la boobsiiyo oo laga gaarsiiyo weyaan nafta deg deg loo dhaafiyo oo loo raaxayo labaas arrimood ayuu nabigeenna na faray sal sl marka adaaxidii noqotaya iyo gowrici kale noqoyaaba labadaba in muxuu ahaa ixsaankaas aan laga tegin ayuu nabigeenna faraya sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waaya baabu xusni dabxi gowraca oo la wanaajiyey waa kii horan ba mxuu aan sii wadayna insha allah tabarak wa tacala waa xadiid afar kun afar boqol iyo toban iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay amatullah abarna akhbarana maxaa idiin qoran ya xadiidka afar kun afar boqol toban iyo labaad maxaa idiin qoran annaga waxaa noo qoran tiimkeennan alxasan baa noo qoran bedela أخبرنا الحسين بن حريث أبو عمار واثقة قال أنبأنا جرير بن عبد بن عبد الحميد الضبي واثقة عن منصور المعتمر واثقة ثبت can khaalid alxadaa waan soo marnay can abi qilaaban cabdillah bin zayd aljarmi asna soo marnay khaalid alxadaa wa khaalid ibn huan alxadaa waa iqatu yusil abi qilaabana waa iqa can abi lashcas abulashcas aلصancani asna waan soo marnay hy abilashcas waan soo marnay waa sharaaxiil ibnu adaad adaah aلصancani waa haddaan soo marnay weeyaan can shadaad ibn awsin saxaabiga jaliilka ah radia اllahu tacala canhu arda qala wuxu yihi shadaad qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm ina allaha alla weyne kataba wuxuu ku waajib yeelay amaba uu faray alixsaana samafal calaa kulli shayin shay la arko lala dhaqma in loo sameeyo ama lagu sameeyo faidaa qataltum haddii aad wax dilaysaan faaxsinu wanaajiya alqitlata dilitaanka waidaa dabaxtum haddii aad wax gowracaysaan faaxsinu wanaajiya adabxa gowraca walyuxida ha afeeya axadukum midkiin shafratahu tooradiisa ama mididiisa walyurix u raxay dabiixatahu gowraciisa u raaxay ayuu nabigan amar ku bixina sala allahu calayhi waali wasalam xadiid afar boqol toban iyo saddexad xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay mt abarna maxamed bn rafic alqushayri waaiqatun qaala xaddaana cabdirazaq ibnu hamaam sancaani waaiqatun xaafid musanif weeyaan qaala ambana macmar ibn rashid alasdi waaiqatun alyamani habt faadil can ayuub ibn abi tamiimati asikhtiyaani waaiqatun habt can abi qiraabata cbdillahi bn zayd aljarmi can abi ashcaf can shadaad ibni awsin radia allahu taala arda raxima jamic ruwaat qala wuxu yhi shadaad ibn aws samictu waxaan ka maqlay min anabiyi nabigan waxaan ka maqlay itnaatayni laba arrimood ayaan nabigana ka maqlay calayh slat slam oo faqaala rasuulkana wuxuu yidhi ina allaha alla weyne caza wajalla kataba wuxuu farad yeelay alixsaana samafal calaa kulli shayin shay la arkaba faidaa qataltum haddii aad wax gowracaysaan faaxsinuu wanaajiya alqitlata dilitaanka faidaa haddii aad wax dilaysaan faaxsinuu wanaajiya alqitla dilitaanka waidaa dabxtum hadiyaad wax gowracaysaan faxsinu wanaajiya dabxa gowraca waliyuxida ha afay axadukum midkiin shafratahu tooridiisa uma kadibna lyurix ha u raaxaya dabiixata gowraciisa saasuu nabigan amar ku bixina sala allah alay slam xadidka afar kun afar boqol iyo toban iyo afraad waa xadiis saxiixa qala alimamu nasaci ramat lla akhbarna maxamed ibn cabdillahi bn maziic wa iqa qala xadaana yaziid whu bn zurayc wa iqatu qala xadaana khaalid ibnu mihran alxada wa iqatu yursil xa imaamkuu taxwiila xadiidka وأنبانا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن القرشي صدوق ويان قال حدثنا غندر ومحمد جعفر وثقة صحيح الكتاب عن شعبة وإمامك عن خالد ابن مهران الحذاء عن أبي قلابة عبد الله الجر... عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي الأشعث وشراحيل ابن أداه محا قرن أنت وش يا أنت وش يا مرك adaah soo maha waxaa qoran alif waxaa weeyaan dabcaan mamduuda haye a daal maya waxaa dhexdooda ku jiro alif fiir ka fiir dhexdooda waxaa ku jiro alif baa ku jira adaah aadaah saas waa aadaah saasna taqriiban <clears throat> aad aad waa ka magt saa u qoran waa aad annaga laakiin waxaa weeyaan mhm. eegi doonaa meeshan oo hamsadan mamduudadaa ah oo aa ah labada alif iyo daalka iyo haada dhexdooda muxuu ahaa inuu alif ku jiraan aad u malayna lakin hubin doona insha allah tabarak wa taala Ah, marka inta hadda aan hayna aan ku kaaftoonna oon oh, dhahna aada aada saa weyan hadda marka waayahay eh, ninka la yidhaha marka abu alashcaf waa sharaaxiil ibnu aada weeyaan can shadaad ibn aws shadaad ibn aws ahy waa saxaabiga jaliilka qaar wuxu yidhi shadaad intaani laba arimood xafidtuhumaa waxaan ka xifdiyey min rasuulilah baan ka xifdiyey sala allahu calayhi waali wasalam maxay yihiin labada arrimood ina allaha alla weyne caza wajalla kataba wuxuu farad yeelay alixsaana in loo samafala calaa kulli shayin shay la arkaba fa idaa qataltum haddii aad gowracaysaan faaxsinu wanaajiya alqitlata dilitaanka waidaa dabaxtum ad wax gowracaysaan faaxsinu wanaajiya adibxata gowrac intii hore waxay ahayd adabxay ahayd mogta adibxata liyuxidda ha afeeya axaduku midkiin shafratahu tooladiisa ama halliso walyurix ha u raxya dabiixatahu gowraciisa saasuu nabigan amar ku bixina sala allahu calayhi waali wasalam baabka siddeed iyo labaatanaad baabu wadci arajuli qofka inuu saaro calaa safxati addaxi baabu wadci rijli sooma <laughs> rajulu yidhi baabu wadci rijli lugta in la saaro calaa safxati adaxiyati udxiyada qoorteeda in marka la gowraca lugta lagu reebo oo gawraca marka la samaynaa si aa si wanaagsan loo gowraca halkaa muxuu ahaa laga saaraa lugta inay bannaan tahay ayuu baabkan u baab xadiidka afar kun afar boqol iyo toban iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasri alih mt akhbarna ismacil ibn mascuud aljaxdari waa iqa qaala xadadana khaalid ibn xaalid ujaymi can shucbata qaala akhbaranii waxa ii warramay ayuu yihi shucba qataada ibnu dacaamata sadusi albasri waa iqatun habtun yursil waydalis qaala samictu anas ibn malikin aadima rasul s sm khaadima rasul s sl qa u anas daxa rasuula nabiga alla ayaa ku udxiyaystay bikabshayni laba wan amlaxayni girgiiran oo midabo kala duwanlah aqranayni ee weliba geesalah yukabiru allah akbar ayuu lahaa wayusamii bismi lah ayuu lahaa nabigana sal sl markuu gowracayay walaqad ra'aytu waxaan arkay nabigana sal sl madbaxuma isagoo gowra biyadii gacantiisa waadican isagoo weliba saaray calaa sixaafihima labadooda qoorood qaybtan qoorta ah qadamahu gomadiisa ama lugtiisa qultu waxaan idhi anta adiga miyaa waxaa dhi qataada ayaa anas weydiin abcan anta adi miyaa samictahu minhu samictahu ka maqashay minhu xaggiisa nabiga macdaha ka maqlay hadalkan qaala wuxuu yidhi anas maalik nacam ha anaa ka maqlay oo muttafaqun a wuu noo soo hormaray afar kun boqol iyo toddoba-iyo xadiidka hawati uu nooga soo hormaray waa yahay baabu tasmiyati tasmiyat اllahi caza wajal cala اdaxiya baabu tasmiyat illaahi alla weyne in la magacaabo caza wajala cala adaxiyati udxiyada marka la gowraca bismi illaahi in la yidhahda ayuu baabkan baab yahay waa soo marnay waana sii soconaya insha allah tabarak watacala xadiidka afar kun afar boqol iyo toban lixaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasir alayh mtl akhwana axmed ibn naasix almisiisi alhaashimi mowlaahum waa saduuq qaala xadaثana hushaym bashiir alwaasiti waatiqatun habtun yursilu wayudalisu yudalisu wa yursil arsaal kafiy hushaim bashiir wasiti wax badan waan soo marna waad ogsoontihiin can shucbata waa imaamkii can qataada qala wuxuu yihi qataada xadaana anas ibn malik ayaa noo warramay radia allahu taala khaadimka nabigeena sal slm qala wuxuu yih anas ibn malik kaana rasul rasulka wuxuu yh sal slam yudaxi mid ku udxiyaysa bikabshayn laba wan amlaxayni girgiran aqranayni geesalah wa kaana wuxuu nabigeena sal slam yusami mid bismi illahi yihah wa yukabiru allah akbar yidhahdo walaqad raytu waan ark rasuulkeenna yadbaxuma isagoo gowric biyadii gacantiisa waadican weliba saaray rijlahu lugtiisa calaa amaba muxuu ahaa gomadiisa calaa sifaaxihima sifaaxihima qoorto qoorahooda saaray ayaan arka weeyaan neefki marka in la celiyo oo dhaqdhaqaaqi iyo laga celiyo si gowraca uu si fiican u dhaca ayuu nabigeena saas u yeelay sala allahu calayhi waali wasalam waay baabu takbiiri calayha alla akbar la yihahdo baabkan u baabay soo marnay kuna soo celinayna insha allah tobarak wa tacala xadidka afar afar boqol iyo toban iyo toddobaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasi alayh mtullah akhbarna alqaasim ibnu zakariya ibnu diinaar alqurashi waathiqa qaala xadathana muscab ibnu lmiqdaam alkuufi waa saduuqun lahu awhaam can alxasan yacni ibna saalix alhamdani wa hiqatun caabid rumya bitashayuc can shucbat waa imaamka can qataada can anasin qala wuxu ila anas bn malik laqad ra'aytuhu waxaan arkay rasuulkeenna yacni wuxuu ula jeeda annabiya nabigu ula jeeda sal l slam yadbaxuhumaa isagoo gowrici labadi wan biyadii gacantiisa waadican xaal u saaray calaa sifaaxihimaa qoortooda qadamahu gomadiisa yusamii bismi illaahi uu leeyahay wayukabiru allah akbar uu leeyahay kabshayn laba wan isagoo gowrici ayaan arkay amlaxayni girgiiran aqranayni ee geesalah ayaan arkay weyaan baabu daxfi rajuli qofki inuu gowraco udxiyatahu udxiyadiis biyadii gacantiisa oo qof kale uusan dhiibanin hadduu awoodi kara ayuu baabkan u baab yahay inay fiican tahay xadiidka afar kun afar boqol iyo toban iyo sideedaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai caleyh raxmatullah akhbarna maxamed ibn cabdilacla asancaani sooma iqa maxaa u weliyay xaafid miya waa iqa bas qaala xadaana yaziid ahu ibn zurec waa iqatun tabt qaala xadaana saciid saciidkan waa ke ya saciid ibn abi carumiya qal xadana qataada ana anas ibnu maliki haadima rasul a sl xadaan wuxuu warramay ana nabiylahi nabig sl sl daxaa inuu ku udxiyaysta bikabshayn laba wan amlaxayni girgiiran yaacu uu ku istaagaya rasuulkeenna calayhi salat slam nacam soo isaga maha asanta yaacu isagoo ku istaagay yaacu ku istaagay calaa sifaaxihima qoortooda wayadbaxuma uu goorici jiray yusami bismi lahi dhihi jir yukabir alla akbarna u dhihi jir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam baabu dabxi rajuli qofka inuu gowraco hayra udxiyati udxiyadiisa midaan inuu gowraco tii hore marka udxiyada markaad gowracaysa inaad gacantaada ku gowracda way bannaan tahay wayna fiican tahay sidoo kale in lagu wakaasho ood wakiilnimo aad qof kale booskiisa gasho ood u gowracdana haddii lagu wakaasho ayadna inay bannaan tahay ay xadiidkan amaba baabkan imaamku u caqiday raximah اllah afar kun iyo afar boqol iyo toban iyo sagaala xadiidka ah waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alي ramat lla abarna maxamed ibn slmt almuraadi waa iqa iqatun tabt sooma wاlxaariث ibn miskiin qira'atan calيh waan asmc waa iqatun tabt isna can ibn اlqasim cabdiraxman ibn qasim alcutaqi waa iqa qaala xadaثanii malik waa imaamkii can jacfar ibn moxamed ibn cali ibn xusein ibn cali ibn abi aalib waa jacfar الصaadiq waa saduuqun faqiihun imaam can abihi abihiis oo ah maxamed ibn cali ibn xusein ibn cali ibn abi aalib waa abu jacfar abaqir abu jacfar albaqir waa iqatu eh, faadil can jaabir bn cabdillaahi radia allahu tacala canhuma qalhu jaabir can jaabir bn cabdillaahi ana rasuula sal l slm naxara wuxuu dhuundhabay bacda budnihi eh, hadyigiisii qayb ka mid a budunka waxaa weeyaan geela loo keenay in xajka beytka alla loo soo hadiyey oo xajka xilligiisa la keenay ayaa budn la yihahdaa wاlbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir اllaah fadkurus fadkuru isma اllahi calayha sawaafa faإida wajabat junuubaha fakuluu minha waطcimu اlbaa'isa alfaqiir sidaa weeyaan budniga marka waa geelaas inta la kaxeeyo marka xajka xilliga xajka beytka ilaahay loo hadiyeeyo fuqarada eh, maka joogta iyo ummaddaas ay hilibkooda ka faa'idaystaan iyo xataa iyo dadka wada ayaa la yidhahdaa oo meel kale aan lagu gowracaynin inay xaalad eh, ixsaar iyo dadka in la godoomiyo oo xajkiba la gaar waaya dhacdo waa gooni markaa sida nabigeenna calayi slat slam iyo saxaabadiisa ku dhacday xilligii eh, xilligay ahayd sulxudaybiya axsantum saa weeyaan waaya naxara bacda budnihi biyadihi maxay t marka bacday kale yaa gowracay cali sayid cali ayaa gowracay waayahay baabu naxri maa yudbax mm. mm. <laughs> eh, horta horta labada ninba jacfar asaadiq iyo maxamed albakir labada ninba waa awlaadii sayid xusein waana isdhaleen mogta marka weliba sulaalada waxaa weyaan cali weyaan waa cali oo sayid cali ah radia allahu ta arda iyo wiilkiisii oo alxusein ibn cali ibn abi aalib ahaa radia allahu ta arda iyo wiil u dhalay oo la yidhaha cali caligaasa marka wuxuu dhalay maxamed albakir maxamed bakirna wuxuu dhalay jacfar saadiq ayuu dhalay marka labada nin waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah qolyahan shiicada ah toban iyo labada imaam oy tirsadaan oo yidhaahdaan waa a'immada dembiga uusan ka dhicin oo markays ay muxuu ahay samaynayaan martabadooda markay ka hadlayaan ay gaarsiinayaan martaba uluuhiya xataa maaha martaba nabi calayhi الsalaaةu wasalaam ma ahan martaba sar ay gaarsiinayaan a'immadaas laba iyo tobanka ah oo xataa magacoodaba ashiica oo caame alimaamiya la yihahdaa alina cashariya waa la yihahdaa waa ragga a'immada toban iyo labada imaam aaminsan sidoo kale ina cashariyana toban iyo labada imaam laftarkoodii marka horta a'immadaas ay ka mid yihiin marka kownu in la yidhi baaqir iyo in la yidhi muxuu ahaa saadiq koleyba waxaan u barayna moogtan anays meel un bay kaa raacaysaa marka midda kale ahlusunna waljamaca waxyaaba waxaa jira aad in loo tarkiisiyo oo lala soo go-a ay ahayd nimankan waxay ahayd in laga soo fujiyey shiicadani waxan oo inay been sheegaan oy colla yihiin oo waxba ka jirin in dadka loo caddeeyo oo a'imata ahlusunna waljamaca inay yihiin in eh, la sameeyay ahayd laakiin annaga waa ka gaabina nimanka haddii ayba muxuu ahaa war waxa qori iyo qiiqiisu alisatura inay naga noqotaama ka yaabaa saxna maahan saxna maahan lidalika hadda kaba soo qaad masaladan salliga nabigeena calayhi salaatu wasalaam raggaas tasawufka maxmuudka wila iyo madmuumkaba waa hadda madmuum u wada batay waxay dadka ay ku gulguulayaan salliga nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam soo maad arkin hadda waxaan arkay kuwa taagano marka nabigeena sal slam yani iska yeelyeellayt waa ku muuqataa marka nabigeena sal اllahu alayh waslm sooma midaa boodi wuu boodiba yani wuu la boodi sal اllahu alayh waslm kor uu boodi wixii marka yani waad u jeedaa maash inay hal isku yeelo toosan ay ahayn marka iyaga marka waxay sheeganayaan salliga nabigeena calayhi salaa slam inay iyaga ay aad u jecel yihiin ay ku dadaalayaan wahaakada ficlanna marka dhabta laga hadla si qaldan ayay horta ay ugu salliyaan in badanoo ka mid ah oo habka u qaadaan iyo waxyaabaha ay ku daraan iyo ficilka la socda iyo wix dhanba ogtahay mararka qaar caanaha haddii layn lagu miiro caano lo-ah say noqoni waa fasaqmi marka saliga nabigeena ala slam waa fira waa wax itibaaca ah, oo xataa habkii laisu sheegay ikhtisaar iyo isagoo muawal labadaba salaatil ibraahimiya noqotay mid kale noqotayaba marka iyaga laakiin qaab ay u samaysteen oo mubtadaca ah, oo qofkii aanan qaabkaa la imaadinna lagu shabadayo nabigeena ala slam saligiis ayuu diiday ayay la imaadaan waxaan kala jeedaa marka oo maqsuudka halkaan u galay salliga nabigeena calayhi salaa slam nimankaas waxay hadda iska dhaadhicinayaan in ayaga ay salliga ku badan yihiin ficlanna tusbax ay wataan in badanoo ka mid salliga nabigu ay ku salliyaan waad aqaanaa ninka laftarkiina tusbaxa kama hadlaya la socdaya salligu baan ka hadlayaa way ku salliyaan marka salligaas ay ku sallinaan marka inay inaga nooga badiyaan ma aha nabigeena calayhi salaa salaam inay inaga nooga badiyaan maaha annaga marka waxaan rabnaa inaan laba shay isku helno inaan sunnadii nabigeenna waafaqna sal l slm oo ariiqiisii aanan marna ka leexanin xaalad kasta dhacdee oon ariiqaas aan ku taagnaana ilaan alla kala kulanna subxana wa tacaala sidoo kalena badinta salliga nabigeena ala slam aan ayaga ugu badin siaan sunnada ugu badinay dhanka kale salliga laftirkiisa aan ugu badina marka howl annaga noo taalla oo loo baahan ya inaan samayna insha allah tabarak wa tacala marka in loo daayay maahan ninka haddii aad muxuu ah waxyaaba diinta ka mid ah intaad isaga inuu leeya hadda waxay u qaadanaan inay nabi maxamed ayay gooni u leeyihiin calayhi salaa slaam oo ummaddan kale bidcada ay yihiin oo bidca yihiin oo kan kale oo aysan ladiid yihiinoo eh, wahaakada wamaa ilaa dalika waa wax imtixaan mogta marka nimanka in loo daayay baabkaas ma ahan ya sheekh kuwa he saliga awe marka a yani aakhir waqtiay dukanaan xanafiyada ka hadlaysa xanafiyadu ha ayaga waxay asfiruu bilcasri fa huwa acdamu liajrikum xadiid macnihiis taqriiban saas buu ku dhowaa ayay dhab ku leeyihiin marka isfiraarka awal waqti miyaa fadli badan mise aakhir waqti yaa fadli badan waa masalada is khilaafiyo laakiin sida raajixa waa asalaatu liwaqtiha saasaa fadli badan waay marka sunnada nabigeena inaan ku dhegnaan saliga nabigeena aan aad u badino bal arrinkaas aan xooga saarna insha allah tabaaraka watacaala baabu naxri maa yudbaxu wixii la gowracay wixii la dhundhabay in la gowraca inay bannaanta waxyaabaha xoolaha qaar waa la dhundhabaa waa geela naxri ayaa lagu sameeyaa arigana waa la gowracay ilooda farasna waa kii aan soo marnayo laftarkiisii baabul gowracu soo maray xali waa masalada laftarkeedaan ka hadal lakin dib baa imaamku soo celiya calih raxmat ullah waaya xadiid afar kun afar boqol iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qala اimaam alي ramat la abarna qtay bn saciid wa moxamed ibn cabdilahi bn yaziid almuqri weyaan maxamed ibn cabdillahi bn yaziid waa iqa qaala waxay dhahen inuu muqriyo ma hub xadaanaa sufyaan sufyaan ibnu cuyeyna weya waa iqatun habt an hishaam ibn curwa waa iqatun faqiih faadil can faatima bint almundir alqurayshiya alasadiya almadaniya waa iqa can asma bint أبي بكر الصديق آه ذات النطاقين قالت وحيتري أسماء naxarna waxaan dhuundhownay farasan faras calaa cadi rasulilah nabiga zabnki sal sl fakalna waan cunay marka maxaa meesha laga fahmaa in la gowrici jiray oo muxuu booskii gowraca la geliyey dhuundhabitaan saas ayaa marka muuqata wallahu aclam qaala qutayb wa qaala qutayba wuxuu yidhi fii xadiidi xadiidkiisa labana ilaa xadiidka laba ariiq ku imaaday midna qutaybe ayaa wariyey oo ka wariyey sufyaan ibn cuyeyna midna maxamed bin cbdillahi bin yaziid ayaa ka wariyey oo ka wariyey sufyaan ibn cuyeyne eh, qutayba wuxuu yidhi fii xadiidi xadiidkiisa faakalna waxaan cunnay marka laxma hilibkiisa ayaan cunnay khaalafahu cabda ibnu sulaymaan ayaa khilaafayo oo waxaa weeyaan si ka duwan u wariyey waa noo imaan doona xadidka kuxiga weyaan xadiidka afarka afar boqol iyo laakiin mukhaalafa wax u dhibaysa maaha xadiidka afarka afar boqol iyo kow iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alih ramat lla akhbarna maxamed ibn aadam wa saduq qaala xadaana cabda ibnu sulayman kalaaci waa iqatun tabt can hishaam ibni curwata waa soo marnay can faatima bint lmundir waa soo marnay ah, ah, waa muxuu ahaa raximah allah can asmaa binti abi qaalat waxay tihi dabaxnaa waan gowracnay naxarnaa soomainkii hore dabaxnaa waan gowracnay alaada rasul nabiga zawgi sal slm farasan faras wa naxnu bilmadiinati aan joogna faakalnah waan cunnay xadiidka dambe marka io kan hore waa mutafaqun caleyh ishkaalla ma lahan naxri iyo dabxi marka inay labada dhib lahayn oo loo isticmaali kara ayaa laga garanaya neefka geela haddii caadi loo gowraco la biray ooan la dhuundhabin ishkaal weyn ma lahan haddii suuragal ay noqonaysa sidoo kale neefka arigaha bedelkii la gowrici lahaa haddii la dhuundhaba oo saa muxuu ahaa dhib ma lahan mas'ale waxaa jirta aan u tegi doonaa insha allah tabaaraka wa tacaala mm-hmm. xadiidka ama baabka afar iyo soddonaad baabun man dabaxa qofka u gowraca ligayr اllah alla hayrkii iyo alla cidaan ahayn wax u gowraca darteed ayuu baabkan u baabay mxuu ligayr اllah caza wajal xaalkiis wuxuu noqonaa waa imtixaan wa waa qof naclad alla ay ku dhacdayoo waxa muxuu ahaa u gowracayna ay bakti yihiin oon la cunayninoo wamaa ila dalik xadidka afar afar boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai alih ramat lla akbarna qutayb ibn saciid qaala xaddaثani yaxya wahm ibnu zakariya ibn abi zaa'ida waa iqa can ibnu xabaan xayaan mis xabaan mansuur ibnu xayaan waa axsanta can ibnu aya xayaan weeyaan annaga mogta nusqada annaga waa imtixaankeeda ma yara ficlan waa sidaa iyada saad sheegteen mansuur ibnu xayaan asadi waa iqa yani ibn mansuur weyaan can caamir ibn wailata aleyثi ra'a الnabiy salى اllah alيه waslm wa huwa aakhiru man maata min الصaxaaba radi allahu ta qal wuxuu yidhi sa'ala wuxuu weydiiyey rajulu nin caliyan cali ayuu weydiiyey muxuu yidhi hal kaana miyuu ahaaday rasul rasuulka al sala allahu calayh wasalam yusiru ilayka mid kuga qarsada bishayin shayin oo cilmiga iyo diinta ilaahay ka mid i sharaaicda duuna annaas dadka sokadood dadka saxaabada cilmi aynan ogeen oo si gooni ah nabigeen adigu kugu dhiibi jiray ood ahaan jirtay miyaa jira faqadiba caliyun cali ayaa xanaaqay oo carooday radia allahu ta arda xata xmara ilaa uu ka casaada wajhu wejigiisa aad buu carooday wa qaala wuxuu yidhi maa kaana ma ahayn yusiru mid nagu saraysta ilaya aniga xaggayga mid igu saraysta ilaya xaggayga shan shay duuna naas dadka sokodooda oo dadka waxay ogeen nabiga ima dhiibi jirin ayra annahu laakiin nabigeena sal slam xadaanii wuxuu ii sheegay biarbaci kalimaatin afar kelimo wa ana anigana iyo wahuwa isagana fi lbeyti kacbada gudaheeda aan ku sugannahay oo faqaala wuxuu yidhi lacana allaahu ilaahay naxariista ka fogeeyo ha lacnado man lacana waalidahu waalidkiisa qofka naclado oo caayo ilaahay naxariista ka fogeeyo kow falaa taqul lahumaa ufin walaa tanharhumaa soomeen walacana allahu alweyna alawalacana allahu alweyne ha lacnado oo naxariista ka fogeeya man qof dabaxa u gowracay ligayr illaahi alla hayrkii walacana allahu alla weyne ha naclado man aawaa qofka duma oo soo dhoweeya muxdian qof ahlu bidca oo bidca diinta ilaahay wax cusub kusoo kordhini qofka soo duma oo muxuu ah maangelye siiyana alla ha naclado walacana allahu alla weyne ha lacnado man hayara qofka dooriya manaara alardi arlada xuduuddeeda iyo calaamadii lagu garanaya qofkii bedelo oo amad inta u sikiya meel mxuu ahaa meeshii la ogaa meelaan bikomida hadda la geliy somarkin baloodyada iyo meelaha lagu calaamadeeyo qofka bedelo oo wax yara durugsada soohindurgis ama soohindurjis qofki sameeya ha lacnada allah ayuu nabigeenna ku habaartamay sala allahu calayhi waali slm intaas ayaan ka wariyey xadiidkan sayid cali radi allahu taala arda dhowr arrimood ayaa ku jira tan koobaad ninkaas wuxuu weydiiyey caamir ibnu waila sayd cali ay wuxuu weydiiyey caliyow wax gooniyahoo lidinku saraystay maa jira ama adi lagugu saraystay riwaayad kale waxay sheegayaan albaytka in wax gooni lagu saraystay wuu xanaaqay aad buu xanaaqay ilaa uu ka casaado arrinkaas marka waxaa qabay oo beentaas iyo turfatoornimadaas suuqi gashanay nimankan shiicada loo yaqaano xilliga ay bilaabanayeen moogta nimankan shiicada ah bidaayaadkooda iyo bilaawgoodii iyo khawaarijtaba wakhtigii hataa sidcalna laga bilowdeen ilaa qaar ay yidhahdaan cali adi ilahay baad noo tahayba oo la yidhahdo wuu gubay ma gubina waa laayey labadaba waa la sheegaa labadaba waa la sheegaa marka aad buu u xanaaqay marka qolyahan waxay leeyihiin sayid cali baa wax lagu gooni yeelay ama aalobeytka wax lagu gooni yeelay isaga laftirkiisaa ka xanaaqa oo ka dagaalama inay waxba jirin adayni qodobaa qodobkaas qodobka labaad nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalam inuu isagoo kacbada ku jira kacbada ilaahay gudaheeda ku jira inuu afar eray u sheegay nabigeenna inuu nabiga u sheegay afar eray oo sidcal loo sheegay ayuu sheegay tan koobaad qofka inuu labadii dhashay naclada qof labadii dhashay intuu isku soo taago kadib nacla ka saaray in la helo waa adagta qodob waa qodobkaas laakiin waxaa dhacaysa inaad qofka sabab ugu noqdo in waalidkiina lacdo la naclado xadiidka nabigan ayaa shegay sal slam yasubu aba rajul fayasubu abah qof aabbihiisu cay ku taagi marka isna waa la soo celini aabbihiisaa lagu dhufani yaa usoo jeeda aabbihiis caydi iyo nacladii waa ta ayada ay u badanta midka u qasdana dee asaga balaba ku dhacday waa gooni tan labaad qofka inuu ilaahay dartii waxaan ahayn oo ilahay wax ka soo haray wax u gowraca hadda waad aragteen qubuurta la soo noolayna maaragten wax laga soo gudbay oo waxaa weeyaan ilaahay subxana wa tacala umadda uu ka badbaadiyey oo dad badan oo ku naargeli lahaa aada ilaahay ku jannageli biidn اllah caza wajal lanna ilahay wuxuu ballan qaaday qofka ilaahay waxba aan la wadaajinin inuu janno galaan oo ahlu tawxiidka ilaahay baa ballan qaaday calaa lisaani nabiyihi sala allahu alayh wali w slm qofka mushrika i gaalkana inuusan janno gelaynin xataa yaarija aljamalu fii sami اlkhiyaad ilaahay baa asna mxuu ballantaa qaaday oo mushrik inuusan janno gelaynin igaal dad marka laga badbaadiyey oo sii hoobanayo ceel ku daadanaya jahannamo oo shirki ku daadanayo laga soo fujiyey oo albaabkii asaga laga xihay albaabadii marka hadda loola taagany mxuu ahaa masaar iyo biro loola taagany la dumini shirkigiia ubadda loo furi waxyaabaha hadda socda beryaha waad arkaysaan waana wax iswada hadda waxaa laga yaaba soomaalida inay tooda un arkayaan qadiyadda soomaali bas maaha soomaali bas qadiyadda maaha waa arrin caalamiya hadda socota oo meel walba in la afuufa qolyahaas qubuurta ilaahay ka dhigto subxaana wa tacaala oo caabudo sida dhabta noocaas weeyaan dadka ayaga in la afuufo oo la maalgeliyo oo la bumbuuniyo oo dadkii muxuu ahaa khamrahadii maanta laba iyo tobanka la dhahaa waa quutu ruux quutu ruux quutu ruux ma khamraa iska bedeli xaaraan weligeed waa khamro haddii shirki magac kasta loo yeelan waa shirki un doofaar doofaar haddii maanta laba iyo tobanka si kasta la yeelo oo kun jeer la dhaqo oo dhar qurux badan loo xiro oo barfuun lagu jibiye doofaar waa doofaar marka shirki duub weyn u xiro tusbax weyn u qaada xoolo u hallig waxma kastada khalad lacag muxuu ahaa ku muxuu ahaa dadka u bahbahlay meel kasta mar qabri la taga oo cibaado looga qasta oonan ahayn ziyaaradii muxuu ahaa assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina wاlmuslimiin wa inaa in sha allah bikum laaxiquun iyo wixii la midka ahaa oo nabigan u faray ka dheer fainaa tudakiru اlaakhira ka dheer waa shirki waa bidca bidca waa asal ahaan laakiin shirkiga mxuu ahaa bidcada ayaa kugu ridi waa dabinkii bidcada waa dabinka shirkiga lanna qofka markuu halkaa tago qolyaha nasaarada ah ama kristanka ah ayaa waxay leeyihin wax loo yaqaana sukuuka alqufraan rasiidka qofka dembiga looga dhaafi haddaba waama la yaqaano wa axad kasta waa la tagaa qofka iska soo dhilaysani wax walbuu soo mari muxuu aha waakada maalinta axadda marka la gaaro ayuu kaniisadii marki isagoo xoogo jeebka ay u yar qoyihii xoogaho yar ayuu kaniisad tegi qisiiskii marka meesha joogay iyo baastarkii ayuu marka mxuu ahaa siini wixii yaraa rasiid baa loo goyne sukugul qufrana la yihahdaa dembigaada waa la dhaafay khalaas ka yowm waladadka umuk maalinta hooyada ay ku dhashay allatoo tabax soco isbuucana soo xamaala tabti naftarkeediiy hadda ma hadda lii sheekeynaya qabla salaat maqrib misma bacd almaqrib meelaan ku tukaday meel kalaan kusoo tukaday meeshaan ku tukaday laga sheekeynaya kuwa ayagana muxuu ahaa baabkaad xambaarsanoo yacni soo jimleeya isku soo dardara zinadii dhaci magaca de ayaga ma carifayo lakin dambeyd isku dardara iskusoo dardara kadibna aabo sheekh fulaan qabrigiisa muxuu ahaa sanadka hal mar imaada wixi dhan ba halkiya lagu wada shubaya kaburat kalimatan ta socotaa ha ha ha ha waa nafsa shay waa shirki waa mushrikiin muslimiin ma aha xaqiiqa wa mushrikiin wa muslimiin ma aha qofki qabrigaan wax allo xartaan weydiista dhahaa mushrik waa muslim maaha weligiin haddii aadan ag taagnaataan mushrik ood mushrik tugtugtaan allahu akbar allahu akbar marka soo jimleeyey maxay berigii waxaan xasuusanahay ay dowladda soomaali dhisnayd ayaa la afuufi jiri waxaad ogaataan ikhwaani shirki waa inuu helo wax loo afuufo bakti nooleys ma jirteen wax bakti waa shirkiga marka waa in la helo sulto iyo lacag iyo wax lagu nooleeyo waa in la helo iimaanka iyo tawxiidkan wax uma baahno iimaanka iyo tawxiidka wuu iska socdaa waa fitrat allahi alatii fatara naas calayha bismi illaahi majraha majriha wa dadka fitradooda iska qaadani canuga yaro hadda dhashay markaad tirahda ilaahay waaxid ku dhihi maba maba abadan yaa la tuugi ilaahay baa la tuugi meel kale maba la aadaya anugaa yaro hadda dhashay laba jirkaa saddex jirkaa markuu a abadan kuwaan waa la isku un hagaajiyo lacag u raadiyo kambeen u sameeyo intamaro wax khalad oo been abuuro turfutoornimo aan la koobi karin oo ilaahay leeyahay ayaa marka laisku xirxiray laakiin in sha allahu tacaala qul jaaa alxaqu wazahaqa albailu ina albaaila kaana zahuuqan ilahay fadligii subxaana wa tacaala waxaa weeyaan baabka isaga kuma najaxayaan inay shirki ummaddan ku celiyaan oo dadka naga dhiman doona iyo anaga dhiman doona shirki ay nagu laayaan wallahi la dhacayn insha allahu tabaaraka watacaala usuud sunna sunnada muxuu ahaa dadkii libaaxyadoodii way tabargaleen nin wadaada waxaan ka maqli jiray oo raggeenna dhallinyarada ah oon isku loodkeenne war wuxuu yidhi dacwadan ilmihii muxuu ahaa ay dhashay ayaa u tabargalay waxaad yeelaysaan waxaan hadda iska dhaafuu dhihi jiray raggeediyaa tabargalay ilmihii aabbayaalkood muxuu ahaa loo soo daqarayn jiray oo dhashay oo cilmigii diinta bartay oo muxuu ahaa kontanjaryaal iyo afartanjaryaal iyo soddonjaryaalla dacwada raggeeda ee u tabargaro dhihi jiray oo dhaqaalo u yeeshay oo cilmi u yeeshay oo caqli u yeeshay oo khibrad u yeeshay oo muxuu aha u taagan marka yacni dhib baa waxaa weeyaan nin aad u xoog badan ayaa muxuu aha ninka lagday markaasaa wuxuu yidhi ama wuxuu yidhi waan ku lagdi markaasuu yidhi wuxuu yidhi aniga waa ima lagdays kuma dhahayu yidhi ya ima legdaysid kuma dhahaya laakiin wale si sahal iguma legdaysi yiri hadda maanta shirki ayaan ummadda aan ka gadaa iyo sheekadaas waa isku dayi wallahi inaan si sahal aadan shirki ummadda uga gadayn dhib badan waad maraysaa iyo rafaad badan marka waxbaa isku lugoyn in tawxiid iska qaato janno gashaan ummaddana jannaha galene shirkiga ummadda ku lahayn gooro hadasha muuse ah oog maa lagu diidi marka qur-aanki la akrinaya loo akrinaya langata agga waxaad yeelaysaa baabkaas baabkaas mar kale aan ka dhigan masalada oo masalada sheekh muuse ma taqaana masalada ayada mujeda waa runta inaad weydii sax wa weliba langata baryaha waxa ka bilaabad bidca badanaa socoto baasha weerarka meel baa ka socda ha malaynin meelaha qaarkood bas meel walba bidcadii iyo shirkiga waa la afuufaya waa laakiin waa baaluuna insha allahu tacaala ahlu sunna iyo dadka muxuu ahaa sunnada usuuda sunna cirbadun bay juqsiinayaan waxaa la afuufaa waa baaluun bidcada waa baaluun shirkiga waa baaluun marka adinka cirbadiina diyaarsadun juqun siiya bas haye haye ogtahay <laughs> wadaada waxaan xasuustay beriya waxaa dhacday waktiga waa dhamaad cafwan dee laba saan isku ogeene beriya waxaa dhacday wadaadada mogta waa lasxusullayaa adduunku iska cadiyo adduunka walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilaa man raxima rabbuk marka wadaadda is yarahaayo ayaa laba siminaar qabteen fikrada laisku yarahaya mogta qolyana siminaar ay ku qabteen meel waa sacuudiga dhexdiisa waa riyaad magaalada dhedeeda kuwan meel ay ku qabteen nimanka marka jaamacadaha marka la fasaxa cilmigaas hala doontaa oo muxuu ahaa waxaa laga yaabaa muddo afartan maalmood ah in labaatan kitaab ama soddon kitaab lagu ahriyo oo habeen imaana ahrina oo culimadii isdabamariyo marka qofkii xoogaho dee fahmo fiican la iyo niyad fiican cilmi badan uu ka heli ood weligaa hesheen ninta ayadana meel loojin fiican baa lagu dejinayo cunno fiican oo v i b lagu siini markaad soo baxaysana xoogaho abaalgud iyo shahaada iyo waxbaa lagu siinayo dowra fulan kusoo qaybgalaysa minaal fulan marka wayarqooyiyi mugdi batrol ay haystaan marka waana ku maman yihiin inay wax bixiyaan beriga hore hadda ma ogid xaalad say tahay marka kuwo markay yara qalalan oo tabartooda ay yartahay ay gruub ahayen gruubna xoogaho waa yara qoynaayeen marka kuwii qalalnaa niman afrikaan oo tiro badana muxuu ah, oo meeshii soo fadhiistay marka hore oo marka kuwa sarkaan moogta war meesha nicmaa ka jirta oo jiifka waa fiican yahay oo cunada waa fiican tahay oo kitaabihina waa isla kitaabihun marka inyaryar baa loo siibtay inyaryar baa loo siibtay marka raggii wadaadkii heelma joog heel ma joog raggii marka wuxuu arkay toban kooc me kusoo hartay war dhowrka boqoloo qof mee joogta aw markaas dowladda hebel aadi meesha agge dowladda xaggeeda ogoo yara nafta iyo roona kitaabiyin oo isku kitaabiyi ama isu dhow yihiin xaggaa la aadi markaasaa wuxuu yidhi annaga waxaan haynaa manhaj cindana manhaj cindana manhaj kayfa yarcun hunaak manhaj saxanaan hayna oo dadkii wax barayna oo marka afrikaanka waa niman aad geesiyaal u ah markaasaa wuxuu dhahay yaa sheek yaa sheekh maogta waxaa dhibi khaadi yaa sheek almanhaj maa yankil ma garat manhajka ma cun maayo oo badagaya keligiis marka warka adoo daxaaj marka waxaa yeelayda balaantashano annagana aan wax gowracna hada wallahu aclam sal allah wasl abdil wasul mustafa